waa warinayaa inuu rasuulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh yabitu qowm min hadihi اlummati calى طucmin wa shurbin wa lucbin wa lahwin ummaddan qeyb ka mida ayaa waxay ku waaberiisana ku habeensanaysaa iyaga oo raashinna cunaya cabitaanna cabaya khamrina cabaya cayaar iyo dheelna ku jira kadibna alle wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh fayusbixuu qad musikuu qiradata wakhanaaziir waxay waa iyagoo loo rogay oo ilaahay u bedelay subxaanahu wa tacaala daayeer iyo doofaar musikuu qiradatan wa khanaasiir alle wuxuu u rogayaa subxaanah wa tacaala daayeer iyo doofaar inuu ka dhigo markaasuu rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddan rogitaanka ilaahay rogayo jasadkoodii uu u rogayo daayeer iyo doofaar keliya inaysan ku ekayn laakiin ilaahay subxaanah watacaala ciqaabyo kala duwan hadday noqon lahayd dhulka oo lala gooyo hadday noqon lahayd dhagxan cirka uga timaada hadday noqon lahayd dabeelo qalalan oo lagu sallado intaba inuu ilaahay ku salladayo subxaana wa tacaala wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam walayusiibanahum khasafun wa qadfun waxaa asiibi doona dhul lala gooyo iyo cirka oo dhagxan lagaga soo daadiyo ummaddan qeyb ka mid ah waa goormo weeyaan xiina yusbix annaas markay dadku waabariistaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayay fayaquuluuna waxay odhanayaan khusifa alleylata calaa bani fulaanin wa khusifa alleylata bidaari fulaanin xalay waxaa dhulka lala gooyey ree hebel magaaladii heblaaye ahayd dhulka lala gooyey daartii hebel maaha magaalada wada dhane daartii hebel uu deganaa dhulka lala gooyey sidaasay dadku ku waabarisanayaan iyagoo ku sheekaysanayay rasuulka calayhi salaatu wassalaam sidoo kale rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay usoo dirayaa subxaanahu wa tacaala xijaara min asamaa dhagxan ayuu cirka oga soo daadinayaa kama ursilat calaa qowmi luut sida ilaahay ugu soo diray subxaanahu wa tacaala qowmu nabiy llaahi luut calaa qabaa'ilin fiiha wa calaa duurin iyo qabiilo iyo magaalooyin iyo daaro ka mid ah daarooyinka magaalada ayuu ilaahay dhagxan cirka oga soo dejinayaa subxaanahu wa waana loo soo dirayaa sidoo kale alriix alcaqiim dabayshii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cirib jarayay ummadaha taasoo ilaahay uu ku halaagay subxaana wa tacaala alatii ahlakat caada cala qaba'ila fiiha wa calaa duur ummaddan qaybo badan oo ka mid ah iyo daaro badan iyo guryo badan oo ka ah iyo ashkhaas ka mid ah ayuu ilaahay ku haligi doonaa subxaana wa tacaala sababtuna waxay tahay bishurbihim alkhamr wa lubsihim alxariir wa itikhaadihim alqaynaat waaklihim اriba saasuu nebigu waqaicatihim اraxm nebigu wuxuu tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh qolooyinkaa loo soo dirayo dabaysha ilaahay uu ku cirib jaray subxaana wa tacaala qowmu nabiylahi qowmu caad nabiyullaahi huud ayuu alle subxaana wa tacaala ummaddan qeybo ka midana usoo diri doonaa sababtay tahay khamriga ay cabayaan xariirta ay xiranayaan raggooda xaaraamta ka ah haweenka heese iyo wixii la mida heesihii oo ay dhegeysanayaan ribadii oy cunayaan riximkii iyo qaraabadii oy goynayaan shantaa dembi buu ilaahay ugu soo dirayaa subxaana wa tacaala sidaa darteeda haddaba xadiidkaa wuxuu daliil waadixa u yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan qeyb ka mida uu u halaagi doono sidii ummadihii hore loo halaagay hadday noqon lahayd jasadkooda iyo ruuxdooda ilaahay uu dooriyo oo daayar iyo doofaar ka dhigo oo axaadiis mutawaatir oo aada u tiro badan ay ku soo aroortay iyo hadday noqon lahayd ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhulka la gooyo hadday noqon lahayd in ilaahay dhagxan cirka uga soo dejiyo hadday noqon lahayd in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sallado dabayle iyo wixii la mid ah sida qowmu caad loogu salladay oo kale alkabiiraة اlkhamisata cashar kabiirada shan iyo tobnaad alkibru wاlfakru wاlkhuyalaau wاlcujbu wاtiihu waa shan magac weeyaan oo isku wada dhodhow weeyaan waa isla weynankii faankii faajeertankii qofkau iscajab geliya naftiisa intaasaa loola jeedaa qofka iscajab geliya waa kibirka un nooc ka mid ah weeyaan faanka iyo faajeertankuna waa sii kala fog yihiin laakiin waa isku wada mid kibirkuna isaguna waa la mid weeyaan intaasi midna ma banaano waa xaaraam weeyaan allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala waqaala muusa inii cudtu birabbii warabikum min kuli mutakabiri laa yuminu biyowmi اlxisaab waqaala muusa nabiyullaahi muuse wuxuu yihi reer bani israa'iil isagoo la hadlaya innii anigu cudtu waan magangelyo weydiistay birabbii aniga rabbigay baan magangelyo weydiistay wa rabbikum rabbigiinana waan magangelyo weydiistay reer bani israa'iiley min kulli mutakabbirin mid kastoo isla weynaysiin badan kaasoo laa yu'minu aanan rumaysnayn biyowmi alxisaab maalinta xisaabta aanan rumaysnayn qof kastoo isweynaysiinaya isla markaana aanan rumaysnayn xisaabta dambe iyo aakhirada dambe ayaan ilaahay ka magangeliya weydiisanayaa qaala tacaala alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala inahu laa yuxibu lmustakbiriin qolooyin ilaahay jecel yahay baa jirta allah subxaanah wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay sida muqsitiintii oo kale waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin cadaaladda ilaahay waa jecel yahay subxaanah wa tacaala cadaaladii oo laga baxana ilaahay waa necab yaha meesha ka dhalanaysa waa dulmigii iyo baqyigii sidoo kale waxyaabaha ilaahay necab yahay waxaa ka mida ah subxaanahu watacaala laa yuxibu lmustakbiriin kuwa isweynaysiiya ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala hadday noqon lahayd afcaashooda isku weynaysiinayaan hadday noqon lahayd aqwaashooda isku weynaysiinayaan midna ma bannaana kibirku sidiisaba waa xaraamaya fii shariicati alislaam sina kuma bannaana ilaahay waa reebay subxaana watacaala kibirkana alle keliyuu u sugnaaday walahu lkibriyaau fi اsamaawaati wاlard sida rabbi tilmaamay subxaana wa tacaala cirkan iyo dhulkan iyo inta u dhexaysaba alle keliya unbaa kibri kara cid kale oo kibri karaysaa ma jirto kibirkuna wuxuu ka mid yahay min calaamaati اljahl haddaad aragtid qof kibraya waxaad ogaataa inuu yahay qofkaasi qof jaahilka ah xaqiiqada nusuusta sharciga islaamka maxaa yeelay qofku kulama uu ziyaadsado xaqiiqa kulama uu ziyaasado macrifo iyo cilmi dhab ah waxa uu u sugnaatay qofka inuu tawaaduco weeyaan taasina waa tan nebiga laga dhaxlay salawaatu wasalaamu calayh inuu ahaa dadka kan ugu tawaaduca badan salawaatu wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa la dooransiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii saxiixa ku soo arooray inuu noqdo rasuul melig ah ama inuu noqdo nebi addoon ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu la showr dalbay jibriil wuxuu ka showr dalbay jibriil isagoo odhanaya bal ii ishaar maxaan sameeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo ishaaray an tawaadac rabbiga u tawaaduc subxaanah wa tacaala oo nebi addoon ah noqo sidaa darteedu nebigu wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh anigu waxaan ahay addoonkii ilaahay faquluu cabdullahi warasuulah sidaa dhaha haddaba qof walba oo nebiga raacayana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa inuu tawaaduca weeyaan waana tan alle na faray calى lisaani nabiyihi muxamedi salى اllahu عalيه alي wasalam kama fi صaxiixi muslimi ina allaha amarakum an tawaadacuu nebiguu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu idin faray subxaanaه wa tacaala inaad tawaaducdaan ee tawaaduca nebiguu yihi marka tawaaduca isaga ah waa caksu اlkibri weeyaan kibirka cagsigiisa inahu alle laa yuxibu maba jecla almustakbiriina kuwa isweynaysiinaya ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala waqaala tacaala alla wuxuu yihi ina aladiina yujaadiluuna fi aayaati اllahi bigayri sulطaani ataahum in fii suduurihim ila kibru ma hum bibaaligiih ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati اllahi ilaah aayaadkiisa ku doodayaan bigayri sulطaanin xujo iyo cilmi la-aan ataahum u yimid xujadu waa cilmi weeyaan bigayri sulطaanin suldaan iyo xujo iyo cilmi ataahum u yimid la-aantii doodayaan in fii suduurihim ay maa fii suduurihim kuwa laabtooda ma unan ahaanin buu rabbi yidhi ilaa kibrun isla weynan mooye wax kale qalbigooda kuma jiro maa hum mana aha kibirka iyo isla weynanka bibaaliqiihi kuwa gaari karaya ma aha kibirka iyo isla weynanka ay doonayaanna ma gaari karaan addoommo weeyaan alle wuxuu yidhi fastacid ilaahay ka magangelyo weydiisto billaahi alleh fastacid ka magangelyo weydiiso bilaahi alle ka magangelyo weydiiso ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati اllaah ilaah aayaadkiisa ku doodayaan biayri cilmin bigayri sulطaanin ay bigayri cilmin cilmi la-aan iyo xujo la-aan doodayaan ataahum u yimid in fii suduurihim qofka hadduu xujo haystay iyo daliil waa shay la gartay laakiin xujo iyo daliil la-aan bay doodayaan aayaadka allayna ka doodayaan subxaana wa tacaala meesha waxaa soo gelaya qof walba ee jaahil ah ee aayaadka ilaahay ka waramaya maxaa yeeley walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun buu alla yidhi ha ku hadlin waxaadan cilmi u lahayn hadday noqoto nusuusta sharcigana waaba kasii fog tahay oo alle subxaanahu watacaala xaggiisa in laga waramo lama doonayo jahli ee qofku inuu cilmi kaga waramo weeyaan in fii suduurihim ay maa fii suduurihim kuwa laabtooda ma ahaanin ilaa kibrun isla weynan mooye wax kale ma ahaanin maa hum mana aha bibaaliqihi kuwa gaaraya ma aha faاstaciid biاllahi ilahay ka magangelyo weydiiso waqaala nabiyu sala اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidka cabdullahi bni mascuud ee fii saxiixi muslim ku sugnaa weeyaan ayuu nabigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh laa yadkhulu اljannata jannada ilaahay ma galo axadu qof fii qalbihi laabtiisa ay ahaatay mihqaalu daratin daro wax la eg oo min kibrin ah daradu waa dhuuri castana waa la yidhaahdaa waa quraanjada nooca yaryar ee cascas waa lagu tilmaamaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxay ili aragto waxa ugu yar weeyaan walayati xaal waa shay aad iyo aada u yar ishu waxay arkayso waxyaabaha ugu yar ka mid ah ay intaa in la eg oo kibira qofkay qalbigiisa ku jirto jannada ilaahay ma gelayo xadiidkana fii saxiixi muslimin weeyaan sidaynu tilmaannay laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo axadun qof fii qalbihi laabtiisa ay ahaatay mihqaalu daratin daro wax la eg oo min kibirin isla weynan ah rawaahu muslimu wa sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid abu hurayra fi saxiixayn ku sugnaa wuxuu rasuulku ku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh baynamaa rajulu wakti nin yatabakhtaru uu faajeertamay tabakhtarka waxa weeyaan isqaadqaadayo baynamaa wakti rajulu nin yatabakhtaru uu isqaadqaadayo ummadihii naga horreeyey buu ahaa isagoo kibriya isla weynan isla qaadqaadaya fii burdayhi dhar cusub uu qabay weliba isla weynaysiinaya oo isqaadqaadaya id khasafa allaahu waaba ilaahay oo la gooyey bihi ka isaga alarda dhulkii ilaahay baa wuxuu la gooyeyba dhulkii fa huwa kaasi buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yatajaljalu waa sii gelgelayaa oo ilaahay waa la sii goynayaa fiiha dhulkii ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaaro sababtuna maxay ahayd kibirka iyo isla weynanka weeyaan ciqaabkiisii baana ilaahay dhadhan siiyey subxaana wa tacaala adduunyadiina in lala gooya ayay noqotay aakhiradiina cadaab allah u dheer subxaana wa tacaala ciyaada biاllah ciqaabkaasuuna adduunyadii ku dhadhamiyey baynamaa wakti rajulu nin ummadihii naga horreeyey buu ahaa sida riwaayado kale ay tilmaameen yatabakhtar uu isweynaysiinayo fii burdayhi isqaadqaadayo fii burdayhi dharkiisii uu qabay burdaynku waxa weeyaan go iyo wixii hoosta laga xirnayo hoosguntiga ahaa id khasafa allahu bihi ilaahay baa wuxuu la gooyay ninkaa isaga alarda dhulki fahuwa yatajaljalu waa sii dhexgelaya oo waa sii socdaa fiiha dhulka gudihiisa ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaaro marka ma banaana haddii qofku u yidhaahdo anigu waa isweyneysiinaya ama hebelba waa isweyneysiiyaa isagoo ninkaa masalaya ilaahayna lama goynina maxaa dhacay alle subxaana wa tacaala hadduusan adduunkan la goynin alle subxaana wa tacaala wax ku cajis gelinaya ma jirto inuu qabriga la gooyo ama lagu dhadhansiiye ciqaabkiisii aakhirada loogu kaydiyo intaba way dhici karaysaa qala sal اllahu alayh ali waslm xadiid cabdاllahi bni camr bn اlcaas ee sunana tirmidiga ku sugan sheekh naasirna uu saxiix yeelay ayuu wuxuu rasuulka ku yihi salawaat اllahi wasalaamu calayh yuxsharu اljabaaruun yuxsharu ilaahay waa soo kulmin doonaa maalinta qiyaamaha ah aljabaaruuna kuwii madaxa adkaa almutakabiruuna isweynaysiinta badnaa qolooyinkii madaxa adkaa ee nusuusta sharciga ka madax adeegayey isla markaana isweynaysiinta badnaa ee sharciga islaamkaba iska weynaysiinaya yowma alqiyaama alla kuwa iyagaa waa kulminaya hadduu noqon lahaa raaci iyo hadduu noqon lahaa raciya intaba ilaahay waa kulminaya kii wax maamulaya iyo kii la maamulaya intaba alle waa kulminaya amhaala adari iyaga oo aada moodid buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwa la mid ah dhuuri daradu waxa weeyaan qoraanjada gudguduudan ee yaryar yatauhum nnaasu adduunyada markay joogeen waa iskibrisiinayaan waa isqaadqaadayaeno dadka iska weynaysiinayeen sow aakhirada ilaahay muxuu ka dhigayaa khalqigaba inay ka yaryar yihiin khalqigaba inay ka yaryar yihiin kuwii isqaadqaadaya adduunyada hawaabkoodii iyo ajarkoodii wuxuu noqonaya abaalmarintoodii in iyaga la yaraysiiyo alla subxaana wa tacaala istisqaar yarayn waa la yaraynayaa dulligay ahaana ilaahay dusha ka saarayaa waxaa laga dhigayaa sida quraanjadaa cascas yata'uhum waxaa ku tumanaya annaasu dadki mana dhimanayaan waa lagu tumanayaa bal ilmo yaryar oo dad waaweyn ama geel iyo ari laisku sii dhex daayay bal adigu ka waran ee uu ku tumanaya markaa sidaasoo kale weeyaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa qaala bacdu salafi baa waxay yidhaahdeen awalu dambin dembi ugu horeeyey oo cusiya allaha bih ilaahay lagu caasiyey alkibru weeyaan dembigii ugu horeeyey ee ilaahay lagu caasiyey subxaanaه wa waa kibirka qaala tacaala alla wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa abaa wastakbara wakana min alkaafiriin qowlkaa selafka ka sugnaaday ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin daliilkiisa waa kan qur'aanka ee u daliil ah wa tacaala meeshay ka soo qaateenna waa halkan alla wuxuu leeyahay subxaanaه wa waid qulnaa wadkur xus id wakti qulnaa aanu ku niri lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku niri rabbibaa ku dhahayo isjudu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa mooye aabaa waa diiday sujuudii dhammaantood waa sujuudeen ilaa aadam yacni inay u sujuudaan waa u sujuudeen ilaa ibliis mooye fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa mooye aabaa isagu waa diiday wastakbara waana isweyneysiiyey wa kaana wuxuuna ahaaday diiditaanka amarka alle uu diidiyo isweynaysiintaasi wuxuu ku noqday min alkaafiriin kuwii gaalada ah kuwa gaaloobay ayuu noqday sidaa darteeda sheekh wuxuu yihi imaamu dahabi raxmat اllahi tacaala aleyh faman istakbara cala alxaq faman istakbara qofka iska weynaysiiye ee diida cala alxaqi xaqa iska weynaysiiya kamaa facala ibliis siduu ibliis ba yeelay lam yanfachu iimaanu iimaan ma anfacayo qofkaasi wax iimaan ahoo anfacaya ma jiraan markaasuu sheekhu wuxuu halkan ku wariyey xadiid fii صaxiixi muslimi ku sugan xadii fii صaxiixi muslimi ku sugan imaamu axmedna uu warinayo cabdullahi bni mascuud iyo abi rayxaana labadaba waa laga wariyaa nebigu inuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh alkibru safahu اlxaqi wagamd الnaas kibirka maxaa la yihahdaa sidiisaba rasuulka inoo cadaynaya salawaatu اllahi wasalaamu aleyh wa fii lafdi limuslimi alkibru baطru اlxaqi wagamd الnaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam kibirka waxaa la yidhaahdo ayuu tilmaamayaa kibir waxaa la yidhaahdaa alkibru safahun alxaqi xaqa oo waxa weeyaan la fudaydsado xaqa oo la fudaydsado iyo wagamtu nnaasi dadka oo la la yaso wagamtu waa indhaha oo laga laabo oo la yaso annaasi dadka qofka oo la yidhahdo muxuu yahayba wax uu yahay ma jirto qofka oo lagu tilmaamay inuusan waxbaba ahayn la iska weynaysiiyo iyagii oo la yaraysto xaqi oo la iska weynaysiiyo oo u maleeyaba inuu yahay wax isaga aanan khusaynin taasaa la yidhaahdaa wa fii lafdi limuslimiinna waxaa ku soo arooray alkibru kibirka waxaa la yidhaahdaa batru waa qooqa alxaq xaqa laga qooqo iyo waqamtu nnaasi dadkii oo indhaha laga laabto oo la yaso xadiidkanna wuxuu ku yimid maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi wuxuu ku yihi rasuulka allow kulligeennu waanu jecelnahay dhar cusub inaanu xiranno oo kabaheennu ay cusub yihiin oo qurucsan yihiin rasuulku wuxuu yidhi taa lama yaraahda kibirka laakiin kibirku waa sidan weeyaan ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal kaasi qurux weeyaan iyo qofka oo eh, xaragooda ilaahayna jamaalka iyo quruxda waa jecel yahay laakiin kibirku waa sidan weeyaan xaqa oo la yaso oo laiska weynaysiiyo dadkii oo la yani la iska sare qaado wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid walba oo isweynaysiin badan fakhuurin faan badan qofka faanka badan ee isweynaysiinta badan ilaahay ma jeclo subxaana wa tacaala wqaala slى اllahu alayh ali waslm xadiidka muslim uu warinaya can abi hurayra waabi saciidin alkhudri laga warinaya radi allahu tacala canhuma ayuu rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh sidoo kale xadiidkan muwaطa imaamu malikna waa ku sugan yahay riwaayadda abi hurayra ayuu rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh qaala allahu tacaala ama yaquulu اllahu tacaala alla wuxuu yihi waa xadiiث اlqudsi weeyaan alcadamaةu izaari cadamadu aniga hoosguntigaygii weeyaan wاlkibriya weynanka weeyaan qofka isweynaysiiya taasaa loola jeedaa isweynaysiintu sideedaba waa alle subxaana wa tacaala maradii xagga hoose uu ka qaadanayey wاlkibriyaau kibriyuhuna waxa weeyaan waa kibirkii iyo ridaa'i waa maradii xagga kore uu ilaahay ka qaadanayay go-i weeyaan faman naazacanii waxaa loola jeeda waa tan faman naasacanii fiihima qofkii labadooda igula dooda ka waran adiga haddii aad kula doodid ninka boqorka adharka uu qabo ama shaarka iyo jaakadda xagga kore uu ka qabo ama macawista iyo sarwaalka uu xagga hoose ka qabo haddii aad kula doodid ka warranoo tirada anaa iska leh rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala faman naasacanii qofkii igula dooda fiihimaa labadooda alqaytuhu waa ku ridayaa fi nnaar naar baan ku ridayaa wa ficlanna sidaas weeyaan rawaahu muslim almunaasacatu halkan waxaa loola jeedaa almujaadaba qofka iga dhufsada iga qaata weeyaan qofkii igula dooda qofkii igula qabsada taasaa loola jeedaa xadiid kaloo bukhaariy muslimba ay warinayaan abi hureyra radi allahu tacaala canhu ardaa ayuu rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh ikhtasamat اljannatu wاnnaar ilaa rabbihima ikhtasamad waxaa dooday aljannatu jannadii baa dooday iyo wannaaru naarti ilaa rabbihima xadiidkan hore baynu usoo ishaarnay rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa dooday jannadii iyo naartii rabbigood bay u doodtageen faqaalat iljanna jannadiibaa waxay tidhi yaa rabbi maa li yadkhulunii ducafaau nnaasi wa saqatuhum maxaa dhacay oo aniga la ii gelinayaa ducafaau nnaas dadka kuwooda liita iyo wa kuwooda yani saqadka waxaa la yihahdaa wixii dhacay indhaha dadka ka dhacay ee fuqarada ducafada masaakiinta ah kuwa sidaas ah ee bini aadanimadoodaba iska hooseysay adduunka marka la joogo maxaa aniga la ii gelinayaabay jannadii ku dooday wa qaalat innaar naartuna waxay tihi uirtu labadoodii baa doodaya naartiina waxay ku leedahay jannada uirtu aniga waxaa la igu ilaahay subxaana wa tacaala igu gaar yeelay eh, biljabbaariin kuwa isweyneysiinta badan walmutakabiriin kuwa madaxtaaga badan ee isweyneysiinta badan ee mutakabiriinta ah kuwaasaa ilahay anigana igu gaar yeelay alxadiid shaahidkuna waxa weeyaan qof walbuu iskibriisiiya isqaadqaada xaqa iska weynaysiiya dadkana yeesa inuu naar gelaya halkan ayaa laga qaadanaya wa allahu tacaala alla wuxuu yidhi tilka adaaru alaakhira tilka taasow ma aragtid addaaru alaakhiratu weeyaan najcaluhaa waa u yeelaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan saramaris fi lardi dhulki dhulka inay isku sare qaadaan oo ay dadkii iska sare qaadaan xaqi ay inkiraan kuwa aanan doonaynin kuwa sidaas ayaanu daarta aakhira u yeelnay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walaa fasaada fasaadna aanan doonaynin qaala tacaala alla wuxuu yihi sidoo kale walaa tusacir khadaka linnaasi khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur waa qisadii luqmaan wiilkiisa marka uu waaninaya fii suurati luqmaan walaa tusacir ha u dadbin weeyaan ha u duwin oo ha u dadbin khaddaka dhabankaaga linnaasi dadki dhabankaaga dadka ha u duwin macnaha qofku markuu qofku yasayo inuu dhabanka u duwo taasaa la yidhaahdaa dhabankaaga ha ka leexinin oo ha u duwin dadkii baa la leeyahay walaa tamshi luqmaan baa ku waaninaya wiilkiisa allana waa nooga xikaayoonaya inay adab wanaagsan tahay buuna rabbi inoo sheegaya subxaana wa tacaala inaan ku sifownana lainaga rabo inaan ku sifownana la inaga rabo taasaa rabbi inoo sheegaya subxaana wa tacaala walaa tusacir ha dadbin khadaka dhabankaaga linnaasi dadka ha u dadbin dhabankaaga dadka ha u dadbin buu alla yihi subxaana wa tacaala walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulkii maraxan maraxan bimacnaa waa faraxan maraxan iyo faraxan almaraxu walfarax waa isku macniyo isku wasan maraxana waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga shidat lfarax sidaasay culimadu ku fasiraan luqada carabigaa waxaa la yidhaahdaa maraxu waa faraxa daran weeyaan marka waxaa la leeyahay walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulkii maraxan farax aada u daran ha kula soconin oo macnaha loola jeedaa waxay tahay ha isku qaadqaadin oo ha isku kibirsiinin waxaan ilaahay ku siiyeyna naftaada inay xaggeeda ka timid ama adiga raganimo iyo kula timid ha u malaynin ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin fakhuurin mid kastoo isweynaysiin badan u isqaadqaad badan ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala ay sheekha imaamu dahabi raxmat ullaahi tacaala calayhi baa inuu macnaynayo wuxuu yidhi aayadda ay waxaa loola jeedaa laa tamil ha u duwin weeyaan khadaka ama khadaka dhabankaaga linnaasi dadka dhabankaaga dadka ha u duwin mucridan adoo jeesanaya oo mutakabiran isweynaysiinaya walmaraxna waxaa la yidhaahdaa atabaktur waafaanka faajeertanka uu ku jiray isqaadqaadka wa qaala salamata bna alakwa salamata bn akwac baa wuxuu oranayaa xadiid uu warinayey fii saxiixi muslimin ku sugan sida imaamu dahabiba sheegay akla rajulu cinda الnabiyi salى اllahu alيه waslama bishimaalih saxaabigan salamatu bn akwac baa wuxuu yihi akla rajulu nin baa wuxuu ku cunay cinda الnabiyi salى اllahu alيه ali waslama bishimaalihi bidixdiisii nin baa wuxuu ku cunay gacantiisii bidix nebiga agtiisa salawaatu اllahi wasalaamu calayh maxay tahay haddaba waajibka lagaa doonaya haddaad aragto qofkaas oo kale faqaala nebigu waa baraarujiyo wuxuu ku yidhi kul biyamiinak war midigtaada ku cun inaad ka xishootana ma aha waa inaad u sheegtid weeyaan maxaa yeele xaqu xishood ma galo war midigtaada ku cun buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala ninkiibaa markaa wuxuu yidhi isagoo isweynaysiinaya kibirna uu ku jiro laa astaiicu ma kari karaya iga dhaaf maa manacahu uma diidin buu yihi salamatan akwac ila alkibr isweynaysiin mooye qof gacanta midig laga haya haduu yahay ama ka xanuunsan ama hadduu ahaan lahaa qof maalan gacantiiba dhaawacka ay ka tahay ama hadduu ahaan lahaa qof sidaasoo kalea ah dhibaataba ma lahaateen laakiin halkan waxaa la leeyahay uma diidin ilaa kibir mooye isagoo awooda rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lastaacta ilaahay kuma karsiiye haddana famaa rafacahaa habaarkii nebigu u habaaray marka famaa rafacahaa umuunan kor qaadin ilaa fiihi afkiisa uma kor qaadin bacdu wixii wakhtigaa ka dambeeyey habaarka nebigu uu ku dhacay salawaatu اllahi wasalaamu calayh rawaahu muslimu wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam xadiid bukhaariyo muslimba ay warinayaan mutafaq calayhi ah xaariثa ibna wahb ayaana laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa in uu yihi nebigu salawaatu اllahi wasalaamu aleyh alaa akhbirukum ma idiin sheegaa biahli الnaar dadka naarta gelaya ma idiin sheegaa calaamooyinka lagu yaqaaniyo cidday yihiin alaa akhbirukum ma idinkaga waramaa biahli الnaari kullu cutullin mid kasta oo waxa weeyaan adayg badan xaqa ka adag xaqa aanan qaadanaynin jawaabin korkiisuna weynan badan yahay mustakbirin isweynaysiin badan nebigu wuxuu ku maelay u yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh waa mid kasta oo horta haddii la yidhaahdo xagga jismigii iyo baaxada jirkii aad iyo aad u weynan badan xagga caqligiina aada u hooseeyo oon waxba qaadanaynin hadday noqon lahayd dhinaca kalena isweynaysiin badan oo dadka kuwa ugu madaxa adag weeyaan ugu foosha xun xagga jismigiina alle siduu ku maale weye subxaana wa tacaala alle uu yihi subxaana wa tacaala waxaad moodaa marka aad dusha ka fiirisid sida timirtii oo kale ayaad u malaynaysaa laakiin wax ay yihiin male dadka noocaas oo kale ah lama ammaanin macnihi rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kullu cutulin waa mid kastoo aada adayg badan ad adayg badan jawaadin maxaa yeele qofka muminka waxaa lagu yaqaanaa sahal iyo fudayd ayaa lagu yaqaanaa dadka walaalihii ah inuu u sahlan yahay hadday noqon lahayd muslimiinta guud ahaan inuu u sahlan yahay taasaa lagu yaqaanaa xadiidkii fii musnad imaam axmed sanadkiisuna saxa ahaa ayuu rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh muminka qofka la yidhaahdo ama muslimku waxa weeyaan tilmaantiisa haddaad rabtid inaad ogaatid ka mahali ljamali lanif weeyaan xayu manqiid inqaad meel allaaliya meeshii loo hogaamiyo waa u hogaansamaya buu yihi rasuulku salawaatu اllahi wasalaamu calayh saasaa lagu yaqaana ad adayg laguma yaqaano jawaadin isla markaana jasadkiisi iyo jirkiisuna aada u weynan badan yahay mustakbirin isweynaysiin badan muttafaqu calayh وqال cمر بن يuنس اليماني نبأna أbي عن عكرمة بن khالد أنه لقya بن cمر عكرمة بن khالد ninka la yihahdo ayaa wuxuu la kulmay cabdاللahi بن cمر رضي الله تعالى عنهma faqاala markaasu wuxuu yihi smعtu cabdاللahi بن cمر baa dhahaya samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم yquuل ma min rajuli ma jiro nin yakhtaalu fii mishyatihi yakhtaalu isku qaadqaado isweynaysiiyo fii mishyatihi socodkiisa wayatacaadamu isla markaana isweynaysiiyo fii nafsih ummadda muslimiinta inteedii kaliya dadka walaalaha muslimiinta iska weynaysiiya ilaa hadduu jiro laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan iyadoo ilahay u caraysan yahay subxaanaه wa tacaala ma jiro qof ku faajartama oo isku weynaysiiya xagga socodkiisa waxaad u malaysaa markuu soconayo sida jirjiroolihii oo kale marba lug buu qaadaya aayar buu dhigaya ti kalu qaadaya aayar buu dhigaya sidaa isu weynaysiinaya socodka sidaas waa laga wanaagsan yahay socodka nebigana maahayn salawaat اllahi wasalaamu عalayh sida culimada markay ka waramayaan shamaail الnabiyi salى اllahu alيyh ali wasalam xadiid cabdullahi bni cumar صaxiixana ah rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaad moodeysay sidii isagoo kasoo hoobanaya meel buuro ah taag ah isagoo kasoo hoobanaya socodkiisa saasuuna ahaa calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele xaajadiisana saasaa udegdeg u degdeg badan qofka faan iyo kibir iyo isla weynana taasaa ka fogeyn og amaa haddii laakiin marba lug uu qaado xoogaa kibir iyo isla weynan baa ku jira haddii qofka socodkiisa iyo sida ilaahay u abuuray uusan aad u ordi karaynin taa dhib ma laha wayatacaadamu isla weynaysiiye fii nafsihi ilaa hadduu jiro qof sidaasa laqiya allaha ilaahay wuu la kulmaa wahuwa calayhi qadbaan iyadoo ilahay u caraysan yahay laba shay halkan lagu sheegay labadaa shay qof ay ku kulmaan ma jiro ilaa wuu la kulmaa ilaahay subxaana wa tacala iyadoo ilaahay u caraysan yahay xadiidka isagana waxaa warinaya xaakim wuxuuna oranaya صaxiixu calى sharط shaykhayn imaamu dahabina waa ku waafaqa wuxuu yihi calى sharطi muslimiin weyaan sheekh naasirna waa saxiix yeelay silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa waصaxa min xadiiثi abi hurayrata sheekhu wuxuu yihi waxaa ka sax noqday xadiidka abu hurayra ee hore inoogu soo maray weeyaan hore inuu soo aragnay xadiid abu hurayrata radi allahu tacala canhu arضaa ee rasuulku kaga waramay salawaatu اllahi wasalaamu عalayh sanadkiisa ضacfi baa ku jira waa xadiidkii uu warinayey yaxya bn abi kahiir can caamir ibni cuqba aw ibni cabdillaahi alcuqayli ana abaahu ahbarahu anahu samica aba hurayrata radi allahu tacala canhu arضaa anahu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam awalu halaaثati yadkhuluuna الnaar saddexda ugu horeysa ee naarta gelayaan amiiru mutasaliطun weeyaan amiir ummadda lagu soo salladay ka labaadna waxa weeyaan wahaniyun qof hani ahoo tanaad aho laa yu-addii aanan gudanaynin azakaata zakada aanan gudanaynin ka saddexaadna waa faqiirun weeyaan fakuurun faan badan qofka saddexaadna waa faqiir isagu faan badan oo isweynaysiin badan saddexdaa jannada ilaahay ma galaan subxaanahu wa waana kuwa ugu horeeya ee naarta la gelinayo xadiidka hore ayaynu usoo aragnay sanadkiisuna daciif weeyaan jiddan axmed iyo xaakim ayaa warinayay maxaa yeelay caamir ibni cuqba aw ibni cabdillaah alcuqayli ninkaa isaga yaabihiiba waa majhuul weeyaan sanadka sidaa darteeda dacfi baa ku jira imaamu dahabi wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh ee xadiidta kusoo aroortay kibirka inuusan ilaahay kibirka jeclayn aad bay u tiro badan tahay aayadaha qur-aanka laga qaadanayana sidaasi la eg qultu wuxuu yihi imaamu dahabi waasharu lkibir kibirka waxaa ugu sii shar badan inan kibirku waa sii kala weyn yahay kibirku waa anwaac weeyaan waxa ugu shar badan nooca ugu sharta badan kibirka waxa weeyaan man takabara calى اlcibaadi bicilmih qofka ummadda cilmigiisa isku weyneysiiya qofkani waa caalim baa laleeyahay waa nin cilmi leh ummadda inteedii kale buu sare isaga qaadaya waa iska weyneysiinaya ma ogola inuu iyagii meel la fadhiisto ma ogola inuu iyagii wax la cuno ma ogola inuu iyagii la socdo ma ogola waxaasoo idil midna ma ogola watacaadama waa isweyneysiinayaa fii nafsihi bifadiilatihi waxa ilaahay siiye ee dheeraadka ayuu isku weynaysiinayaa kor isaga qaadaya faina hada sheekhu wuxuu yidhi ka isaga ah lam yanfachu ma anfacayo cilmu cilmigiisa ma anfacayo cilmi kibir ku jira ilaahay ma anfaco subxaana wa tacaala saaxiibkiisa kuma anfaco faina man alaba alcilma lilakhira cilmiga alle subxaana wa tacaala qofka uu ku anfacayo waa maxay faina man qof allaaliya qofkii alaba alcilma cilmiga ku dalbe ee ku raadiya lilaakhirati akhira ku raadiya cilmigiisa wuxuu noqday wuxuu noqday miduu aakhiro ku raadinaya kasarahu cilma qofka isagaa waxaa jebiya cilmigiisa kibirkiisi iyo isla weynankiisii waxaa jebinaya cilmiga wakhashaca qalba qalbigiisana waa khushuuca qofkaas wastakaanat nafsa naftiisuna waa hoos bay isu ridaa weyaan wa kaana calaa nafsihi qofkaasi naftiisa wuxuu u ahaadaa bilmirsaad qof dhufays ugu jira mirsaadku waa dhufayska weeyaan naftiisu mar allaaliya markay damacdo inay kibir la timaadaba nufays buu ugu jiraayo xabad buu ku nufanayaa falam yaftur canha ka noogi maayo nafta inuu nufayska ugu jiro oo qofka cilmigiisa aakhiro ku raadinaya bal yuxaasibuhaa waxaa lagu yaqaanaa inuu la xisaabtamo naftiisa kula waqtin wakti walbaba wayuhaqifuhaa inuu iyada wax baro oo wax tuso oo yidhaahdo war hoy gormaad isweynaysiinaysaa miyaadan ogeyn inaad addoon tahay ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala addoonna xaquma laha inuu kibro naftiisu mar walba ku laabanaya u leeyahay adigu maxaa tahay sidaa weeyaan qofku inuu isagu yidhaahdo aniga maxaa waxaan la ii yeelay waa laga wanaagsan yahay aniga maxaa sidan la ii yeel adigu maxaa tahay sidaadaba miyaadan ogeyn adigu inaad rabbi caasisid subxaana wa tacaala miyaadan ogeyn rabbi subxaana wa tacaala maalin walbaba intaas oo goor inaan caasinno haddana rabbi subxaana wa tacaala miyuu kuu qabsadaa waa maya adoommada ilaahi subxaana wa tacaala hadday dulmi kugu sameeyaan maad iska dhaaftid oo faraha ka qaadid o indhaha ka laabatid alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaadan jeclayn in ilaahay kuu dhaafo subxaana wa tacaala waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin miyuunan ilaahay oranin subxaana wa tacaala fadliga iyo ajarka iyo hawaabka inuu ku soo aroorin miyaadan ogeyn bal yuxaasibuha kula waqtin qofku naftiisu mar walba xisaabinaya o yuhaqifuha iyaduu wax tusaya oo tusaalaynaya oo mar walba uu tusinayaa hagardaamada shayطaanka iyo meelaha uu kaga soo baxayo ayuu tusinayaa fain gafala canha haddii laakiin qofku uu halmaamo daldalooladii shaydaanku oga imanayay iyo naftiiba haddii uu halmaamo jamaxat can اطariiqi almustaqiim way ka iilataa weeyaan jumuxa waxaa lagu magacaabaa qofka marku uu weji weji u dhaco ee wadadii tooska ahayd uu ka leecdo jamaxad waa ka iishaa weeye can اطariiqi اlmustaqiim wadadii toosneed waa ka iishaa hadduu naftiisa halmaamo wax yar dariiqii toosneed bay ka leexinaysaa wa ahlakathu waana halaagaysaa waman alaba alcilm sheekhu wuxuu yidhi qofka cilmiga u raadsada ee u doona cilmiga u barta sababtu u baranayana ay tahay lilfakri wاlriyaasa in uu ku faantamo in uu madaxnimo ku raadsado qaadinimo iyo xaakim iyo amiirnimo iyo wixii la mida ah qofka inuu ku raadsado qofka sidaa u barta buu yihi nebigu yani sheekhu yihi raxmat اllahi tacaala calayh wanadara ilى lmuslimiina shariza wanadara una eega ila lmuslimiin muslimiinta ku fiiriya sharizan isha qeybteeda dambe gadaal gadaal u fiiriya macnaha inay isaga ka hooseeyaan u yidhahdo aniga cilmi baan leeyahay idinku maxaad leedihiin wataxaamaqa doqolnooba weeyaan calayhim dushooda wasdara liida bihim iyaga fahada min akbar اlkibr fiirinta laysku daray cilmiga wuxuu u baranayay waa faan iyo madaxnimo doon isla markaana muslimiinta inuu yeso inuu iyaga ku doqomoobo inuu iyaga liido fahada min akbar اlkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn weeyaan dembiga isaga ah walaa yadkhulu اljannata jannada ilaahayna ma galo man fii qalbihi qof qalbigiisu uu ahaaday mihqaalu darati min kibrin wax daro la eg oo kibir ah qof uu ahaaday falaa xawla walaa quwata ila bilah buu sheekhu kusoo gebagabeeyey xog iyo xeelo toona ma jirto ilaa ilaahay mooyaane marka kibirku waa mamnuuc weyaan mana banaana nooc uu ku yimaado meel uu ku yimaadaba waa xaaraam weeyaan alkabiiratu saadisata cashar kabiirada lix iyo tobnaad shahaadatu zuur weeyaan markhaatigii beenta ahaa aad iyo aadna inoogu badan qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi muminiinta markuu tilmaamayey addoommada ilaahay ee saalixiinta ah cibaad allah asaalixiin waxa lagu yaqaano wa cibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawna markay soo socotay buu rabbi wuxuu yidhi waaladiina waa kuwa laa yashhaduuna aanan ka markhaati kicin azuura beenta markhaati beenaale kuwa aanan furin weeyaan markhaatiga beenta kuwa aanan furin taa weeyaan buu yidhi alle subxaana wa tacaala addoommada ilaahay saalixiinta saasaa lagu yaqaanaa qofka markhaati beenaalaha ah addoommada ilaahay suuban ka mid noqon maayo wa fi laathaari waxaa ku soo arooray xadiid sanadkiisu xasan yahay weeyaan bacd alculamaa ay xasaniyeen tirmidi abu dawud ibnu maaja intaba waa warinayaan xadiida ayman ibnu khusayma laakiin culamada qaarkood waa daciifiyeen wuxuuna leeyahay shawaahid xadiid anas ibnu malik fi صaxiixayn kusoo arooray nebigaa la weydiiyey salawaatu اllah wasalaamu aleyh can اlkabaa'ir faqala alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn waqatl الnafsi washahaadaة الzuur xadiidka ah xadiidkaas isaga ayaa u daliila anas ibnu malik xadiidkii fi صaxiixayn abi bakrata nufeyc bn alxaarif isagana wuu noo soo hormaray ee rasuulka alayh الsalaatu wasalam alaa أkhbirukum bakbar اlkabaa'ir alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn washahaadaة الzuur waqowl الzuur fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat wuu noo soo hormaray isaguna sheekhu wuxuu yihi marka wa fi laathaari waxaa ku soo arooray cudilat shahaadaة الzuur in ilaaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la boos dhigay markhaatiga beenta ah alshraaku biاllah ilahay oo loo shirki falo subxaana wa tacaala wuxuu isku meel dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala oo loo shirki falo iyo inay la mid tahay markhaatiga beenta ah inay isku mid yihiin labada xadii aynu tilmaanay xadiiu anas bnu malik iyo xadiiu abi bakrata bn alxaari ee midna uu yahay labaduba ay yihiin fii saxiixi اlbukhaari wa muslim muttafaq caleyhi ay yihiin ayuu rasuulka ku tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu caleyh alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn washahaadaة الzuur waqowl الzuur fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat inay isku mid yihiin marka labada xadiid ee mutafaq caleyhiga ah ayaa u daliila rasuulka uu ku sheegay salawaatu اllah wasalaamu caleyh qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi isagoo nooga waramaya fاjtanibuu الrijza min alأwthan fاjtanibuu ka fogaada alrijza waa qurunkii weeyaan oo min alawthaani sanamyada ah sanamyadii la caabudayay ee qurunka ahaa ka fogaada wajtanibuu ka fogaada qowl الzuur aayaddanna waxay alle subxaana wa tacaala markayna tusinaysaa inuu alle isku mid dhigay oo isku boos uu ka dhigay markhaatigii beenta ahaa iyo shirkigii waa isku mid weeyaan cinda allahi caza wajal fajtanibuu ka fogaada arijza qurunkii min alwhaani rijzigu waa najaasada arijza min alwthaan shirkigii iyo najaasada ahaa inan waa najaasat اlqalbi weeyaan sida alle uu ku sheegay subxaana wa tacaala inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa najaaso weeyaan najaasadaasna ma aha najaasat اlbadan oo keliya bal waa najaasat اlqalbi sida culimadu ay yihaahdaan wاjtanibuu ka fogaada qowl zuuri ee markhaatiga beenta ahaana ka fogaada marka waa sida aaya sheekhu tilmaamay aayaddaasi waxay isku meel dhigtay shirkigii iyo markhaatigii beenta ahaa wfi xadiii waxaa ku soo arooray xadiikanna xadii jira maaha xadii mawduuca sida culimada islaamku ay ku xugmiyeen xadii mawduuca ah weeyaan waxaana wariye ibnu maajah iyo xaakim xaakim wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad laakiin waa lagu inkiray arinta iyada maxaa yeele moxamed ibn alfuraat nin la yidhaahda ayaa ku jira culimada islaamkuna ay leeyihiin itifaaq ay ku yihiin inuu daciif yahay sheekh naasirna wuxuu ohanaya xadiiku waa mawduuc silsilat axaadiis aciifa wafi xadiii waxaa ku arooray laa tazuulu qadama shaahidin laa tazuulu ka zuuli mayso qadama shaahidin qofkii markhaatiga furay lugihiisii ka zuuli maayaan markhaati beenaalihii weeyaan yowma alqiyaamati xataa tajiba lahu nnaar ilaa ay naar u waajibto laa tazuula zuuli maayaan ka zuuli maayaan weeyaan qadamaa shaahidi zuur qofkii markhaati beenaalaha ahaa lugihiisii ilahay hortiisa ka zuuli maayaan yowma alqiyaama xataa tajib lahu ilaa markhaatigii beenta ahayd ay u waajibiso annaar naar ilaa ay u waajibiso markhaatiga beenta ah baa wuxuu sabab u noqonayaa qofkaasi inuu naar galo ciyaada biاllah qaala اlmusanifu ayadahu اllah imaamu dahabi wuxuu yihi raximah اllah shaahidu الzuur qofka markhaati beenaalaha ah qad irtakaba wuu fuulay cadaa'im waxyaabo waaweyn dembi weyn buu ku dhacay qofka isaga ah qofka isagaa dembi weyn ayuu ku dhacay axaduhaa midda koowaad sow maaha alkadib weeyaan waa been markhaatiga beenta ah markhaatiga beenta oo la furo wuxuu kulminayaa ilaa afar dembi oo aad iyo aad u waaweyn o midda ugu horeysa waa beenta alkadib been weeyaan iyo wliftiraaءu been abuurad wallahu tacaala allana wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala wallahu tacaala yaquul allana wuxuu odhanayaa ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo man qof ma hanuuniyo huwa isaguba musrifun xadgudub badan oo kadaabun beenlow ah qof kasta oo xadgudub badanoo beenlow ah ilaahay ma hanuuniyo subxaanah wa tacaala wa fi lxadiidi waxaa ku soo arooray sidoo kale inuu rasuulku yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh waa xadiid noo soo hormaray weeyaan sanadkiisuna daciif ahaa oynu soo aragnay xadiidka isaga ah wuxuu rasuulku ku yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh yuطbacu lmu'min mu'minku waa lagu daabacaa oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ku daabacaa calى kuli shayin wax walba ila alkhayaanatu wاlkadib khayaanada iyo beenta mooye khayaanada iyo beenta laakiin maya ilahay kuma daabaco waxaynu ka soo aragnay markii laga soo warramaya kabiirada sagaalaad ee ahayd alkadib calى mustafa salى اllahu alيyh ali wasalam xadiidka waxaa warinaya imaamu axmed ibn abi caasim fi الsuna sheekh naasirna silsilaة axaadiiث daciifa waa ku daciifiyey abi umama ayaana laga warinayay ta saddexaad ta labaad waxa weeyaan ee markhaati beenaalaha dembiyada uu la imanayo ka koowaad waa been iyo been abuurad ta labaad waxa weeyaan anahu dalm qofka markhaatiga beenta la yimid wuxuu dulminayaa aladi shahida calayh qofku ku markhaati furay inan been buu ku markhaati furaya waa dulmiyey marka xatىa akhada bishahaadatihi ilaa markhaatigiisa uu kaga qaata beenta ah maalahu wa cirdahu wa ruuxa xoolihiisii iyo sharaftiisii iyo ruuxdiisii way dhici karaysaa inuu qofkan qofkan ku markhaati furo inuu hebel dilay laba markhaati oo been ah marka sidaa qofkaa lagu dilo way dhici kartaa xoolo inay tahay way dhici kartaa inuu qofkaasi cirdigiisii meel kaga dhaco oo u yidhaahdo wuxuu la yimid qadaf qof buu qof ku turay zina iyo wixii la mid ah oo sidaa markhaati ay iyaguna ugu furaan been ah marka cirdigiisii iyo sharaftiisii wixii la mid u meel kaga dhaco waana markhaati been ah marka waa dulmiyey qofka uu ku markhaati furay wahaaliuha ta saddexaad waxa weeyaan anahu dalma aladii shahida lah wuxuu dulminayaa sidoo kale alladii kan shahida lahu uu markhaati furayo qofkan uu markhaati furayo koley ku tahay waa dulmiyey bian saaqa ilayhi maxaa yeelay qofka uu markhaati furayo ee uu isagu hadda u malaynayo inuu wax u tarayo bian saaqa ilayhi wuxuu u kaxaynaya xaggiisa waxa weeye almaal اlxaraam maal xaraam ah buu xaggiisa siinayaa xoolo xaraam buu cunsiinayaa wuxuunan xaq u lahayn buu siinayaa faakhadahu qofkan xoolihii waa qaadanayaa bishahaadatihi qofkan markhaatiguu u furay buu ku qaadanaya wawajabad lahu naar saas darteed bay naar ugu waajibaysaa qofkan markhaati beenaalaha ah qala slى اllahu alayh wali waslm qala nabiyu salى اllahu alayh ali wslam xadiis bukhaariy muslim bay warinayaan umi slma laga warinayay buu nabigu wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh man qadaytu lahu min maalih akhii man qadaytu lahu qofkaan u xugmiyo min maali akhiihi walaalkii xoolihiisa bigayri xaqin xaq la-aan aan oga xugmiyo falaa yaأkhudhu yuunan qaadanin fainamaa aqطacu anigu waan u goynayaa buu yihi lahu kaa isaga ah qiطcata min الnaar qofkii markhaati been intuu furo ama loo furo si been ah ku qaato nebigu wuxu yhi alayh الsalatu wasalaam qofkaasi waa u goynayaa naar wuxuu cunaya waa naar weeyaan waraabicuhaa tan afaraad ee markhaati beenaalaha uu la imanaya waxay tahay annahu abaaxa wuxuu yani banaynayaa maa xarama allah wuxuu ilaahay xaaraam yeelay wuxuu qofkaasi banaynaya waxa weeyaan wuxuu ilaahay xaaraam yeelay wacasamahu min almaali wاddami wاlcird ilaahayna uu dhowray subxaanahu watacaala wuxuu banaynaya wax ilaahay dhowray oo dhiig hadday noqon lahayd iyo xoolo iyo cirdi sharaf qof uu leeyahay wa qaala salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alle wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiid abu hurayra fi صaxiixi muslimi kulu lmuslimi calى lmuslimi xaraam wax qofka muslimka ah qofka muslimka ee kale xaraam buu ka yahay dhammaan maaluhu xoolihiisii iyo wadamuhu maaluhu dhiigiisii iyo wadamuhu dhiig xoolihiisii maaluhu xoolihiisii iyo wadamuhu dhiigiisii iyo wacirduhu sharaftiisii hadday noqon lahayd xoolo iyo dhiig iyo cirdi sharaf intuba xaaraan bay ka yihiin inuu xaaraan ku qaatona ma banaana dhiig qofka xoolihiisa ma qaadan karaysid ilaa biibi nafsi naftiisa iibkeeda baad ku qaadan karaysaa hadday noqoto dhiiggiina ma banaana ilaa dariiqo xalaal in lagu banaysanaya mooyaane ilahi subxaana wa tacala uu tilmaamay ama rasuulku uu sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh bixaqi اlislaami wa xisaabuhum cala اllahi tacaala hadday noqon lahayd cirdigana ma banaana ilaa inuu qofku markhaati sax a furaya mooyaane wa qaala salى اllahu alayh alih wasalam wuxuu ohanayey alaa unabiukum ma idinkaga waramaa biakbari اlkabaa'ir xadiid abu waxa weeyaan xadiidkii uu warinayey abi bakrata nufeyc min alxaarif alaa unabiukum ma idinkaga waramaa biakbari اlkabaa'ir kabaairta kuwa ugu waaweyn ma idin sheegaa dembiyada alshraaku biاllah nacam weeyaane alshraaku biاllah ilaahay oo loo shirki falo subxaana wa tacaala wax lala wadaajiyo cibaadadiisii oo wax lala wadaajiyo ikhlaaskiisii oo wax lala wadaajiyo alle subxaana wa tacaala wuxuu xaq u lahaa oo cid kale loo iilo wa cuquuqu lwaalidayn labadii waalid oo lagu caasinimo falo labadii waalid oo lagu caasinimo falo ta saddexaadna wa qowl zuur markhaatigii beenta ahaa hadalkii beenta ahaa weeyaan iyo wa zuur markhaatigii beenta ahaa hadalkii beenta ahaa iyo markhaatigii beenta ahaa weeyaan famaa zaala muunan ka zuulin yukariruhaa nebigu inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aanu ka niri laytahu sakat hadduu nebiga iska aamusi lahaa oon u naxariisanay macnaha ku celcelinta lafdiga kale imaam muslim baa wuxuu ahaa wakaana mutaki'an fajalas nebigu waa dangiigay markii hore oo waa fadhiistay famaa zaala yukariruhaa muunan ka zuulin inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aanu ka niri laytahu sakat hadduu nebigu iska aamusi lahaa salawaat اllahi wasalaamu calayh alkabiiraة الsaabicata cashar kabiirada toddobiyo tobnaad alliwaad weeyaan liwaadkii oo ragga oo ragga ku kaaftooma iyo dumarkii oo dumarka ku kaaftooma iyaduna waa sixaaq baa la yihahdaa luqada waana mamnuuc weeyaan fi shariicati اlislaam mana banaano waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan imaamu dahabi wuxuu yihi qad qasa allahu calayna ilaahay baa wuxuu nooga qiseeyey qisata qowmi luuطin qisadii nabiy llaahi luut qowmkiisa fii gayri ma mawdicin mowdic wax ka badan oo min kitaab illahi اlcaziiz ah wa anahu iyo in ilaahay ahlakahum uu halaagay bificlihim اlkhabiiث ficilkoodaa foosha xun le inuu ilaahay ku halaagay sababtii ficilkooda ficilkoodaa foosha xun sababtii inuu ilaahay ku halaagay buu alla noo sheegay waajmaca almuslimuun muslimiintuna waxay ijmaac ku yihiin dhammaantood ay isku waafaqsan yihiin min ahli اlmilali hadday noqon lahayd diimaha oo dhan dadkooda ana alluuطa ana atalawuطa waxaa la yihahdo luut liwaaiga ama raggii oo ku kaaftooma min alkabaa'ir inay tahay jamiic aladyaan jamiic aladyaan bal khalqiga ilaahay abuuray oo dhan weeyaan hadduu noqon lahaa wax caqli laya waxaanan caqli lahayn jinni iyo insi iyo xayawaanaad dhammaan weeyaan waa ka siman yihiin inuusan sheegaa isagaa bannaanayn hayale xayawaankii wax la imanaya miyaad aragtay waa maya qaala allahu tacaala ilaa wax xayawaanka ka hooseeya mooye oo bini aadamkii iyo basharkii ah sida kuwan aynu dhex joogno qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qowmu nabiy llaahi luut weeyaan ata'tuuna adukraana min alcaalamiin ata'tuuna miyaad la imanaysaan ood u imanaysaan shahwadiinna weeyaan addukraan ragga miyaad shahwadiinna ku gudanaysaan min alcaalamiin watadaruuna ma ka tegaysaan maa khalaqa lakum wuxuu idin abuuray rabbukum rabbigiin idin abuuray oo min aswaajikum haweenkiinni ah haweenka rabbi idin abuuray subxaana wa tacaala ma ka tegaysaan bal haddaad sidaa yeeshaan antum idinku qowmun dad baa tihiin caadun xadgudbay qowm xadgudbay baa tihiin sidaa darteeda wاlliwaatu liwaadkii raggii oo ragga ku kaaftooma afxashu min الzina waaqbax buu yihi sheekh afxashu waa ka foolxun yahay waaqbax waana ka foolxumi badan yahay min الzina zinadii afxashu waa yani fuxshi weeyaan waa ka foolxumi badan yahay min الzina waaqbax waqaala الnabiyu e, salى اllahu عalayh alih waslm nebiga alle wuxuu yihi xadiid fii musnad imaam axmed musdrak اxaakim ku sugan weeyaan xaakimna uu yihi صaxiix اsnaad imaam dahabina uu ku waafaqay ibn cabaas baana laga warinaya sheekh axmed shaakir raxmat اllahi tacala aleyh musnadka markuu ka waramayana wuxuu yihi isnaaduhu صaxiix rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh lacana allah allah lacnado man qof camila isagu sameeya camala qowmi luuطin qowmi luut waxay sameeyeen oo kale qofka sameeya ee waa raggii oo rag ku kaaftooma iyo dumarkii oo dumar ku kaaftooma allah lacnadu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam wa qaala canhu salى اllahu alayh walih waslm xadiid nebigu wuxuu ku yihi salawaat اllah wasalaamu alayh isna waa xadiid saxiixo tirmidi baa warinaya ibnu maaja ibnu cabaas baa laga warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay irwa alhaliil xadiidka isaga rasuulka wuxuu ku yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh uqtuluu dila maxaa laga samaynaya lacnadii garanay lacnad hadday ku dhacday waynu garanay laakiin muxuu noqonayaa jazihiisi inaan qofka hadduu zine ku dhaco ee uusa muxsin yahay dhagax baa lagu dilayaa sida aayaddii la nasakhay alle uu ku sheegay subxaana wa tacaala axaadiista saxiixa camalka nebigana ay ku dhammaatay abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo dhammaan jamiic saxaabana ay sameeyeen iyo umaradii muslimiinta ah in la dilo weeyaan hadduu qofku bikro yahay uuna hore guur u gelinna in la garaaco boqol karbaash wa taqriibu sana rag iyo dumarba wuxuu yahay hadduu qofku liwaad la yimaado maxaa lagu samaynaya marka rag iyo dumar wuxuu yahay waxa lagu samaynaya waa ka marka uqtuluu dila buu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam alfaacil ka samaynaya iyo wlmafcuula bihi ka lagu samaynayo ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba jazahooda in la dilo weeyaan see loo dilayaa ma dhagax baa lagu dilayaa ma seef baa lagu dilayaa ma xabad baa lagu dilayaa ma dab baa lagu ridayaa maxaa lagu samaynayaa nebiga inooma sheegin salawaatu اllahi wasalaamu calayh walijli dalika ayaa culimmadu ikhtilaaf ka taagan yahay qaarkood ay leeyihiin waa la dilaya dhagax baa lagu dilaya sida rajmigii iyo wixii la mida qaarkood waxay leeyihiin maya sida zubayr bn cawaam iyo eyrkiisa curwata bn zubayr iyo eyrkiisaba laga warinaya cabdulahi bn zubayrna waa laga wariyabaa la yihahdaa waxay leeyihiin dab baa la qabadsiinaya abubakrna waa laga sheegaa cali bn abi aalibna waa laga sheegaa waayrihim dab baa la qabadsiinaya maxaa yeele waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala qowmu lut siduu u halaagay qowm uu u halaagay ma jirto marka qofkii ficilkooda oo kala sameeya ee yidhaahda raggu ragga waa ku kaaftoomi karaan sidaa laku dhaqaaqa ka samaynaya iyo ka lagu samaynaya labadaba dab baa la qabadsiinayaa idan haddaba sida saxiixa waa la dilaya qolada iyaga ah ee waxaa sameeyey dhagax baana lagu dilayaa ama xabad baa lagu dilayaa iyo wixii la mid ah waa la dilaya hala dhaafiyo ummadda fidnadooda iyo fasaadkooda wa canhu salى اllahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ohanayay qaal اqtuluu dila alfaacil ka sidaa samaynayaad aragtaan dila wاlmafcuula bihi ka lagu samaynayana dila buu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalam labadooda waa la dilaya wain kaana culimada ha isku khilaafeen lakin xadiidku صaxiix weeyaan see loo dilaya hadoo laysku khilaafo qaarkood ay yihaahdaan xadiidka ma unan gaarin sida madhab alxanafiya iyagoo iyo shaaficiyada qayb ka mid ah iyo hadallo badan baa meesha laga sheegaa laakiin sida saxa waa xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam alladii calayhi alcamal kan lagu camal falaya waa xadiidka nebiga calayhi afdal asalaati wasalaam wuxuuna nebigu odhanayaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh iqtulu lfaacila walmafcuula bih kan wax sameeyey iyo kan lagu sameeyey labadaba dila qaala ibnu cabaasin wuxuu odhanayay radi allahu tacaala canhuma yundaru waa la fiirinayaa aclىa bina fi qarya fayulqa min see loo dilaya sida loo dilaya waa sidan weeyaan yundaru waa la eegayaa aclى bina dhismo kan ugu dheer oo fi lqaryati magaalada ku yaala fayulqa minhu waa laga soo lolminaya waa laga soo ridaya uma yatabicu bاlxijaara waxaa kadibna lagu ganaya oo lagu ridaya bilxijaarati dhagxan dhagxan baa lagu ridaya oo waa la dhagaxyeynaya qofka isaga ilaa ay naftu ka baxdo hadalka ibnu cabaasna sanadkiisu saxiix weeyaan abubakr bn abi shayba ayaa musanafkiisa ku warinayay bayhaqi wyurwى can الnabiyi slى اllahu alayh ali waslm xadiid aad iyo aad daciif u ah weeyaan maxaa yeele siqaة tamriid buu ku warinayaa isnaadkiisuna layin weeyaan buu leya imam dahabi raxmat اllahi tacala caleyh wuxuu ku sugan yahay musnad abu yacla iyo طabrani mucjamkiisa kabiirka sheekh naasirna waa daciif yeelay oo wuxuu ku xukmiyey ضaciif jida silsilaة axaadiiث الضaciif maxaa yeele sanadkiisa ayaa waxaa ku jira buu leeyahay cambas bn cabdiraxmaan alqurayshi in la yiraahdo ninkaas oo lagu tuhmay inuu yahay nin wadaaca oo axaadiista dejiya nebigana ku been abuurta salawaatu اllah wasalaamu caleyh xadiidkana waxaa laga warinaya wahilat bn asqac nin la ohan jiro saxaabiga radi allahu tacala canhu arda inuu nebigu yihi sixaaqu الnisaai zina baynahuna sixaaqu waa kaaftoomidda ay dumarku dumarka kale ku kaaftoomaan oo waxaan lesbiyanka hadda ay ku magacaabaan zina weeyaan baynahuna xadiidka laakiin nebiga sax kama noqonin salawaat wasalaamu calayh walidalika ayaa culimmada mufasiriintu markay fasirayaan aayaadka e, qowmu nabiylahi luut ayaa waxay odhanayaan raggii rag bay ku kaaftoomeen sida alle sheegay subxaana wa tacala ta'tuuna dukraana min alcaalamiin watadara ma khalaqa lakum rabukum min aswaajikum bal antum qowmun caaduun waxay yidhaahdeen sidaas la eg dumarkoodiina dumarkooday ku kaaftoomeen isnaaduhu layinun wamadhabu shaaficiyi raxmat اllahi tacaala calayh imaamu shaafici madhabkiisu waxa weeyaan ana xadda luiyi qofka luiga ahee zinada ku dhaca ee zinada liwaadka ayaa loola jeedaa xaddu zina sawa inay tahay laakiin ogo wاjtamacat اlumma ummadda islaamku waxay ijmaac ku yihiin calىa man qof allaaliyo qofkii facala sameeya bimamluukihi ku sameeya fahuwa luuطiyu mujrim qofkaas inuu yahay qof luuطi aho mujrim ah luuiga waxa lagu samaynayan way noo soo hormartay اqtlu اfaacila wاlmafcuula bihi inuu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam marka dembigaasina wuxuu ka mid yahay dembiyada waaweyne kabaa'irta ah wallahu subxaanaه wa taعala aclam